الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفعل اللازم والفعل المتعدي هي أقسام المتعدي ayaynu ku jiray waxaa kale oo isaguna darsiga aynu ka bilaabaynay tacdiyaة الficl bاlhamsi wالتضciif marka alficl الlaazim wاlficl الmutacadi waa afcaasha in loo qaybiyo laba qaybood ficil laazima ama qaasira oo aan mafcuul qaadan iyo ficil mutacadiya oo gudba oo mafcuul qaata ficilkan mafcuul qaadan laazim baa la ydhaha aladii laa yansib mafcuula bihi ficilka mafcuul bihi qaatana waxaa la dhaha mutacadi aqsaam mutacadi markaynu maraynay darsiga waxaynu ku soo qaadanay mutacadigu inuu qaybsamo afar qaybood waxaynu odhan karnaa marka hore waxaa loo qaybinayaa wax fiicanna saddex qaybood u qaybso maa yatacaddaa ilaa mafcuulin waaxidin wamaa yatacaddaa ilaa mafcuulayni wamaa yatacaddaa ilaa aa saddexdaasaa loo qaybina mafcuul keliya ficilada qaata way tiro badan yihin laba mafcuul ficilada qaatana way tiro badan yihin laakiin kuwa laba mafcuul qaata waxay u qaybsamaan laba qaybood halkaasuu nalka afraad qismiga afraad ka soo geli afcaasha labada mafcuul u gudubta ama laba mafcuul qaadata kala duwan nooc waxa weeye afcaal اlquluub iyo afcaal tasyiir baa la dha baabu danna waa khawaatiha loo yaqaan baabu danna waa khawaatiha mutamimka iyo kutubta kale ka waaweynaya si fiican u qora baabu danna waa khawaatiha labadoodoo mafcuul asalkoogu waxay ahaayeen mubtada iyo khabar waxay soo galaan mubtada iyo khabar sida darteed ficilada nawaasikhtay ka mid yihin النواasخ ama nawaasikh almubtada wاlkhabr ayay ka mid yihiin waxay soo galaan mubtada iyo khabar labadaba way nasbiyaan calى anahuma mafcuulaani laha inay laba mafcuul yihiin baabu dhanna wa khawaatiha baabu dhanna wa khawaatiha waxaa loo qaybiyaa afcaal اlquluub iyo afcaal الtasyiiri wالtaxwiil afcaal اlquluubku waxaa loo qaybin karaa mararka qaarkood afar baa loo qaybiya mararka qaarkoodna laba qayboodoo keliya ayaa loo qaybin karaa laba qaybood markaan u qaybino waa siduu kitaabkeenna u qaybiye waa afcaalu rujxaan afcaalu shaki wa rujxaan haduu yidhi afcaalu rujxaan iyo afcaalu lyaqiin oo haddii laba laga dhigay haddii laba laga dhigay wey haddii afar laga dhigayana waxaa laga dhigaa kuwa rujxaanu ku tusa rujxaanu iyo qolo rujxaanna ku tusta mararka qaarkoodna yaqiin loo isticmaalo qolo yaqiinun loo isticmaalo oo yaqiinun ku tusta iyo kuwa yaqiinka u badan laakiin marmarna rujxaanka iyo daniga u yimaada halkaasaa laba kale laga soo saaraya afar bay noqonay maala ficilada cadda iyo xaja iyo mxuu ahaa ficila zacma iyo ficiladaasi dhanni iyo rujxaan baa loo isticmaala kuwa dhanniga u badan laakiin marmarna yaqiin u yimaada waxaa ka mida ah dhanna iyo xasiba iyo khala danigay u badan yihiin ama rujxaanka laakiin marmarna yaqiin baa loo isticmaala danantoo yaqiinaa jirta kuwa yaqiinkuna labadaasay u kala baxaya qolo yaqiinun loo isticmaala daa'iman waxaa ka mida wajada iyo alfa iyo dara iyo tacallam iyo kuwa yaqiinka u badan laakiin marmarna danni ama rujxaan loo isticmaalo waxaa ka mida ra'a iyo caalima ra'aytu yaqiinkay u badanta waxaan ku ogaaday shaygaas inuu sidaa yahay laakiin marmarna danni baa loo isticmaala sida kitaabku raacay markaa haddaynu maro sida kitaabku maray waxa weeyaan afcaalu lquluub waa laba noocoo keliyu ka dhig kuwa rujxaan iyo shaki ku tusa iyo kuwa yaqiin ku tusa ama afcaal tasyiiri wataxwiil iyagu waa qaybtaa kale u gaarka u qoray wuxuu ku qoray ficilada radda iyo taraka takhida iyo ittakhada jacala iyo wahaba afcaal tasyiir baa bimacnaa sayara wajacala wuxuu ka yeelay bay la macnayihin guud ahaana markaan isku geyno baabu dhanna waa khaatiha wey afcaal quluub iyo afcaal tasyiir kaba markaad isku geyso baabu dhanna waa khawaatiha bay sawda kale labada mafcuul ay qaataanna asalkoogu wuxuu ahaa asalkoogu wuxuu ahaa mubtadayo iyo khabar bu ah nooca labaad ee laba mafcuul qaataa waxa weeye baabu acطaa wa kasaa wa manaxa ficillo kale oo kuwa waa la tiriyaa baabu dhanna waa khawaatiya ficiladooda waa la tiriya asalkoogu mubtadiya khabar labadooda mafcuulayahay qolada kale asalkoogu maaha labadooda mafcuul asalkoogu maaha mubtadiya khabar acaa baabu acaa baa la lamana tiriya way tiro badanya acaytu aaaliba kitaaban acaytu waa ficiliyo faacil aaaliba waa mafcuulkii koowaad kitaabanna waa mafcuulkii labaad labadaa mafcuul haddaad tiraahdo mubtadiya khabar aad iskaga dhigtid ma noqonaya aalibu ardaygu kitaabu waa kitaab sax maaha acطaytu aaliba qalama lama odhan karo aaalibu qalam acطaytu aaliba hawban lama odhan karo aaalibu hawb acطaytu aaliba beytan lama odhan karo aaalibu beyt marka asalku mubtadiya khabar maaha kasaabaa ka mid a kasawtu aydan zayda jubbatan kasawtu zaydan jubbatan ayay idhahdaan manaxa baa ka mida alzama baa ka mida sida masala anulzimukumuuha laba mafcuul baa ku jira kafa baa ka mida wakafa allahu lmuminiina alqitaala ama fasayakfiikahum llahu laba mafcuul baa ku jira marka asalkoogu maaha mubtada iyo khabar qaybta saddexaad ee mutacadigu waxa weeyaan ficladii u gudbayey saddex mafcuul ficiladaasi waa toddoba ficil ra'a iyo caalima oo laba mafcuul qaadan jiray oo hamse lagu soo daro araa iyo aclama oo ay saddex mafcuul markaa noqonayso nabba iyo ambaa khabara iyo akhbara iyo xadaa toddobadaa ficil weya toddobadaa ficil waxa weeyaan <coughs> waxay qaataan saddex mafcuul labada mafcuul ee u dambeeya aلثaني والثالث asalkoogu mubtadiya khabar weya labada mafcuul ee u dambeeya mafcuulka saddexaad ka koowaad markaad ka tegto mafcuulka saddexaad mafcuulka labaad iyo ka saddexaad maala tusaalayaashoodii waxaa ka mid ahaa naba'tuhum اlkibra mamquutan nabatuhum waa mafcuulkii koobaad haadaas alkibra waa mafcuulkii labaad mamquutan waa kii saddexaad labada dambe asalkoogu mubtadiya khabar weeyaan alkibru mamquutun kibirku waa wax la naco oo loo cadhoodo maalan waxaa ku jirtay aclamtu duqaata adulma wakhiiman marka waxaad odhanaysaa adulmu wakhiimun dulmigu waa wax toddobada ficil ee saddexda mafcuul qaata labadooda mafcuul ee dambe asalkoogu wuxuu ahaa maxay mubtadai khabar mafcuulka koowaad ee u horeeya waxa soo biiriyey sida darsiga inoo soo socda waxaa ku soo daray meesha hamzada ama tadciifka ficiladani ama hamza laga bilaabo oo araa iyo aclama wey iyo anbaa iyo akhbara ama tadciif baa ku jira oo xadaa iyo khabara iyo nabaa we marka taciifkaasi wuxuu keenaa hal mafcuul buu soo siyaade hamsada awalka laga gelayaana hal mafcuul bay keentaa halka mafcuulna mafcuulka koobaad weeyaan labada kale markaa asalkoogu mubtadiya khabar ayay ahay tacdiyat lficli bilhamsi wataciif darsigan wuxuu kaga waramayaa ficilada waxaa lagu gudbiyaa haddii uu laazim ahaa oo aanu mafcuul qaadanayna hamzadan iyo tadciifkani way gudbinayaan oo mafcuul bay siinayaan mutacadi bay ka dhigayaan haddii uu mutacadi ahaa uu mafcuul keliya qaadanayay imisay siinayaan mafcuul labaad bay ugu darayaan labuu qaadanaya haddii uu laba qaadanayay markii horena sida calima iyo ra'a marka aclama iyo ara la ydhaa wuxuu qaadanaya maxay saddex mid saddexaad buu ugu daraya tacdiyat lficli ficilka gudbintiisii caddaa buu ka yimid tacdiyatan sida zaka taskiyatan raba tarbiyatan cadda uu gudbiyey tacdiyatan waa gudbintii tacdiyat lficli ficilkoo la gudbiyo bilhamzi lagu gudbiyo hamse lagu soo daray oo ay mafcuul usoo biiriso watadciif iyo tadciif la labalaabay oo la shaday lagu gudbiyo alamila kharaja rajulu ninkii wuu baxay jalasa azaa'iru zaa'irkii wuu fadhiistay daaca alkitaabu kitaabkii wuu lumay ficiladaas iminka tusaalayaasha hore kharaja arajulu jalasa zaa'iru daaca alkitaabu ma mutacadiba mise waa laasim ficilada halkaa ku jira waa laazim lannu mafcuuluma bacan daaca alkitaabu kitaabkii wuu lumay mafcuuluma bacan hamaad ku daraysaa markaa mutacadi bay ka dhigaysaa hal mafcuul bay usoo kordhinaysaa rajtu rajula ninkii baa saaray ki waan bixiyey rajtu rajula kharaja wuu baxay aacilun bay u baahnayd qofkii baxay in la ogaado laakiin akhraja wuu bixiyey wey ama wuu saaray marka kii wax saaray iyo wixii la saaray mafcuul baa soo galay akhrajtu rajula ninkii waan saaray ma waa bixiyey ajlastu zaa'ira waan fadhiisiiyey ninkii zaa'irka tafadal biljuluus baa ku idhi soo fadhiiso aactu kitaaba kitaabkii waa lumiyey aactu kitaaba kitaabkii waa lumiyey waan dayacay ama lumiyey aactu lkitaaba aaaca hamsa lagu soo daray aaca buu ahaa markii hore aaaca kharaja akhraja la jalasa ajlasa mutacadi bay ka dhigaysaa hamsadaas hal mafcuul bay ficilka usoo biirinaysaa markii hore mafcuul ma lahayn marka hal mafcuul bay hamsadaasi soo kordhisa ficilkii laazim buu ka wareegay ka guuray waxa uu noqday maxay mutacadi faraxa alwaladu wiilkii wuu farxay biljaaisati ayuu ku farxay faraxa alwaladu wiilkii wuxuu ku farxay biljaaisati waaya n sahulat اlmasأlaةu masaladii way fududaatay sacuba الsayru socodkii wuu adkaaday fi ariiq wadada in la maraa way adkaatay farixa alwaladu biاljaa'isa sahulat اlmasأlaةu sacuba الsayru fi ariiqi ficiladani xarfujar bay adeegsanayaan marka biljaaisa iyo fi ariiqa adeegto laakiin waa laazim toos mafcuul bihi toos ay ugu gudbayaan ma qaadanayaan laazim weeye farixa alwaladu biljaaisa sahulat اlmasأlaةu sacuba الsayru wa ficilki iyo faacilki fi ariiqi iyo biljaa'isatina waa jaara majruur faraxtu اlwalada wiilkii baan ka farxiyey tadciif baa la geliyey farixa buu ahaa faraxa baa laga dhigay waan ka farxiyey biljaaisati iyaan kaga farxiyey sahaltu lmas'alata masaladii baan fududeeyey acaba almaru roobkii wuxuu adkeeyey asayra socodkii ayuu adkeeyey faraxa wuu ka farxiyey sahala wuu fudaydiyey acaba wuu adkeeyey markii hore wuu adkaaday iyo wuu fududaaday iyo wuu farxayba laazim ba imika wax la fudaydiyey ku wax fudaydiyey iyo wax la fudaydiyey baa jira ku wax adkeeyey iyo wax la adkeeyey baa jira iyo kii kii wax ka farxiyey iyo kii laga farxiyey marka tadciifka ficilka la tadciifiye la shaday xarafkiisa wasadka dhexda la shaday ama xarafka labaad la shaday wuxuu soo kordhiyey mafcuulu bih ficilkii laasimka ahaa buu mutacadi ka dhig qaraa caliyun ilkitaaba cali wuxuu akhriyay kitaabkii fahima saciidun idarsa saciid wuxuu fahmay darsigii rakiba fariidun farasa fariid wuxuu fuulay faraskii qara'a fahima rakiba ficiladan iyagoo aanan hamse iyo tadciif lahayn iyo hal mafcuul qaadanaya waxay ahayn afcaalun mutacadiyatun ilaa mafcuulin waaxid iyagoo aan hamse iyo tadciif midna la gelin marka hamse iyo tadciif lasoo midkood la geliyo waxay qaadanayaan mafcuul bay soo kordhinaysaa hamsadaas ama tadciifkaas imisay noqonayaan markaa mafcuulkeeda kii hore ay markii horeba qaadan jirtay iyo hamsada ama tadciifka mafcuulka ay soo kordhiyeen laba mafcuul bay ugudbaysa qara'a wuu akhriyay bay ahayd mafcuulba hal mafcuul bay leedahay aqra'tu waan u akhriyey anigaa u akhriya caliya ninka cali la idhaho alkitaaba kitaabkaana u akhri aqra' waa almuqri weyaan sheekhi akhriyey almuqri alqaari qara'adu ismu faacilka inoo soo socda alqaari buu noqonay kii wax akhriyey aqra'a markuu u akhriyana almuqri buu noqonay almuqri أقرأت عليا الكتاب فهم سعيid الdرس أfhمت سعيidا waxaan فahansiiyey الdرس rakiba فriid الفرس arkبت فriidا waxaan fuuشhiiyey الفرس khaafa الraجuل ظulma ninkii wuxuu ka baqay dulmigii xafid الغulaamu القur'aana qulaamkii wuxuu xifdiyey wiilkii yaraa wuxuu xifdiyey qur'aankii xamala aljamalu awrku wuxuu qaaday alxaaba xaabadii ayuu qaaday ficiladana hal mafcuul bay qaadanayaan ama qaataan iyagoo aan taciif iyo hamse midna lahayn haddii markaa labadaa midkood lagu tacadisiiyo haddii lasoo geliyo hamze ama taciif mafcuulkoogii hore waxay ugu daraysaan ama ugu darayaan mafcuulka labaad khawaftu rajula halkaa hore ficladaa hore wuxuu ku tacadisiyey hamsa kuwana wuxuu ku tacadisinayaa tadciif khawaftu rajula ninkii waxaan waxaan ka cabsiiyey aulma ulmigaan kaga cabsiiyey ulmigaan uga sheekeeyey halistuu leeyahy khawaftu rajula naara badnaas ninkii waan cabsigeliyey oo naartaan ku cabsiiyey ku cabsigeliyey khawaftu rajula ulma marka kawafa markii la yidha tadciifka la soo laba mafcuul bay qaata alrajula oo ninkii laga cabsiiyey ama la cabsi geliyey baqdinta la geliyey iyo wixii lagu cabsiiyey iska ilaali lalahaa oo ulmiga ah. xafadtu lqulaama alqur'aan xafadtu waxaan xifdisiiyey alulaama alqur'aana baan xifdisiiyey laba mafcuul bay qaata ficilkii hore wuxuu xafida oo u qaybay ama u qabtay u xifdiyey xafida taa xifdi baa la dha ardaygu markuu qur-aankii xifdiyo xifdi baa loo dhan xafida yaxfadu xifda laakiin macalinka ficilkiisu macalinkii xifdisiiyey ficilkiisu waa xafada wuu xifdisiiyey jacalahu xaafida marka taxfiid weeye kaas taxfiid xafada mastarkiisu waa taxfiid sida kabara takbiir ama callama tacliim marka macalinku ficilka uu sameeya waa taxfiidu tulaab alqur'aan inuu xifdisiiyo xafadtu lqulaama alqur'aan xamal aljamalu lxaab waxa iduu qaaday xamaltu ljamal awrkii waxaan ku raray alxaaba xaabadii waayahay alqawaacid waa darsi iska fudud darsi wey ida ziida fi awali اlficl الثulaaثiy ficil saddex xarafa awalkiisa haddii lagu siyaadiyo hamzatun hamso hamsada tadciifka faa'idaynaysa waa taa awalka lagaga daray aw ducifa ama la tadciifiyo hamsada tacdiyada faa'idaynaysa ficilka gudbinaysa waa taa awalka aw ducifa ama la tadciifiyo aaniyihi xarafka labaad xarafka la tadciifinaya ee tacdiyada ama mafcuulka soo kordhinayaana waa kaa labaad tacaddaa wuxuu u gudbayaa ficilkaas liwaaxidin buu gudbayaa mafcuul in kaana laaziman hadduu laazim ahaa markii hore watacaddaa linayn labuu gudbaya in kaana asluhu mutacadiyan hadduu asalkiisii hore ahaa hamsada intaan lagu darin ama tadciifka uu ahaa mutacadiyan liwaaxidin kuwa kalena waa sidaa kuwa saddexda u gudbayna ood wada arkaysaa waxay wada leeyihiin maxay ham iyo tadciif bay leeyihin marka hamada iyo tadciifku mafcuul bay soo kordhiya gaar ahaan ara iyo aclama markaad soo qaato markaan hamsada lagu darin waxay raa iyo calim raa iyo calima ah, haddii ay tahay min baabi danna haddii ay yihiin oo labadooduba waxay faa'iideyn jireen afcaal quluubka wey yaqiin bay u yimaadaan raa iyo calima sidooda yani badan waxaa loo isticmaalaa tustacmal lilyaqiin waqad taridu lirujxaan afcaasha la ydhaa wey marmarna danni bay u yimaadaan laba mafcuul bay qaadan jireen markii hamse lagu soo daray araya aclama la yidhi hamsadii waxay soo kordhisay mafcuul saddexa tamriinaat bayn mayis alafcaal allaazimata walmutacadiyata fi ma yaati kala soob oo bayaami afcaasha laaimkeed mafcuulba qaadan iyo ta gudubta ee mafcuul qaadanaysa fii ma yaati lama jaaa almucizu lidiin illaahi misra almucizu lidiin illah ninkii loodhan jiray markuu yimidday misr masr watakhada alqaahirata qaahiro uu ka dhigtay maqaran likhilaafati khilaafadiisa iyo madaxnimadiisa caasimadii uu ka dhigtay qaahiro habba uu soo kacay buuri yanshuru isagoo ma garanaysaay ama xaba wuxuu bilaabay yanshuru inuu nashriyo oo uu faafiyo almacaarifa fi اlbilaad aqoonta inuu faafiyo wayaxkumu biاlcadli bayna اlcibaad wuxuu bilaabay inuu ma garanaysaa ku xukumo cadaalad addoomaha ku kala xukumo dadka ku kala xukumo bayna اlcibaad wayasuusu الnaasa birifqi wlliin habba yani wuxuu bilaabay yasuus nnaas dadka inuu ku maamulo birifqi dabacsanaan wlliinna waa la mid naxariis oo kale faqaamat aswaaqu اlcilmi suuqyadii cilmiga ayaa oogmay oo maarksa batay oo shaqeeyey wanafaqat badaayic اladab adabka iyo sugaanta iyo aqoonta badeecadihii suugaantuna way way ma arksa way qaaliyoobeen ama way way nafaqad waxaa la dhaha badeecaddu markay iibsanto yaa kasadad iyo nafaqad baa la dhaha haddii ay fadhiisatana waa kasadad oo ciiba kaamku odhan weyda haddii ay badeecaddu aad loo raadiyey oo aad loo doonayana oo aad u aawan tahay oo aad u socotana nafaqad baa la dhaha wa nafaqad badaayicu ladab adabka iyo badeecooyinkiisii ayaa ayaa yani maaragsa suuq yeeshay watawaafarat اlamwaal xoolihii baa batay lacagtii baa badatay wاtajahat ilayhi raciyatu raciyadii iyo shacabkiiba xaggiisa usoo jeestay tadcu اllah iyagoo raciyadaas ilaahay baryaya an yaxfadahu wayucizahu ilaahay inuu xifdiyo ou cizayo wasdaxamat اlwufuud wufuudda ayaa isku cidhiidhiday calaa baabihi albaabkiisa oo marx q loo soo galay wahuwa waxaal huwa yastaqbiluhum isaga oo soo dhoweynaya oo qaabilaya biludfihi naxariistiisa wa bashaashatihi wajifuridiisa ku qaabilaya falam yakhruj min cindihi axadu agtiisa qofna kama bixin ilaa shaakiran inuu ahaada mooyaan kii jazaaka allahu khayran leh u mahadnaqay ficilada ku jiro oo dhan baad u ka qaybinaysaa mutacadi ama laazim iyo mutacadi lama jaءa almucizu lidiin اllahi misra jaaa ficilkaasi mararka qaarkoodna laazim baa laga dhiga oo jaaa saydun tusaalaheenii naxwa aynu ku tusaalaynayni bu ah jaaa saydun intaasoo kale aynu ku dayn jirn marna waxaa lagu odhanayaa jaa'akum saydun se qur-aanka ku taal lama jaءahum kitaabu min cindi illah iyo ida jaaka almunaafiquun ida jaaaka kaaftaas i maas mafcuul bi wey marka jaaana saydun jaaana alxaqu jaa'aku muxamed saasaa lo marna waa mutacadi wاtakhada alqaahirata maqara likhilaafati ittakhada alqaahirata maqaran ittakhada waxay ka mid ahayd afcaal tasyiir afcaal tasyiiri wa tahwiil oo lama mafcuul qaadata labada mafcuulna asalku waa yihiin mubtada iyo khabar alqaahiratu maqarun likhilaafati hada rajul mubtadihii khabar bay noqonaysa alqaahirana mubtadihii maqarunna khabarkii ittakhada alqaahirata waa mafcuulkii koowaad maqaranna waa kii labaad habba ficilkaasi waa laazim waaye akhada yanshuru haba yanshuru badaya wuxuu bilaabay uu soo kacay isagoo nashrinaya yanshuru lmacaarifa yanshuru ka waran mutacadi mise waa laasim waa mutacadi ana almacaarif wixii la nashrini mafcuulbu wayaxkumu bilcadli bayna alcibaad xakama bilcadli waa laazim weeyaan xakama bilcadli jaara majruur buu ku gudbaya xarfu jar laakiin toos mafcuulkiisa uma qaadanayo wayasuusu الnaasa birifqi waliin yasuusu الnaasa dadku maamulayay siyaasad ku maamulayay mutacadi lann annaas waa mafcuul bihi masuul faqaamat aswaaq اlcilm qaamat waxa kacay oo si fiican u shaqeeyey aswaaq اlcilm laazim walaa mutacadi laazim lann aswaaq waa faacilki wanafaqat waxa baxay oo socday oo bimacnaa shaqeeyey oo la iibsaday badaa'ic اladab waa laazim watawaafarat اlamwaal lacagihii iyo xoolihii baa batay laazim wاtajahat ilayhi الraciyatu ficlu laazim raciyadii baa usoo jeesatay ilayhi jaar majruur buu ku tacdiyay itajahtu ilى اlqiblati madrasa tadcu llaha aye tadcu llaha mutacadi allah an yaxfadahu wayucizahu labadaa ficilna waa mutacadi mid walba mafcuulkiisii wata an yaxfadahu wayucizahu wasdaxamat ilwufuudu calaa baabih zaxmad baa ka dhacday albaabkiisii haye laazim huwa laazim wey mafcuulma kuma jira meesha istixamat lwufuud waa faacilki wa huwa yastaqbiluhum isaguna uu qaabilay soo dhaweynay mutacadi falam yakhruj min cindihi axadu lam yakhruj min cindihi axadu laazim kharaja ilaa shaakira waa mustafna iyadu ilaa shaakiratan التمرين الثاني أكمل الجمل الآتية بوضع مفعول أو مفعولين في الأماكن الخالية kaa kasoo shaqayn doona اقطلعت العواaصف البيuuت oo kale marka xididada u saarto اتakhadت أحمد صميرا أحmed waxaan ka dhigtay صaaxiib aynu habeenkii oo kale wada caweyna ama sheekaysano saasaa la odhanaya saraqa lisu almataaca wahaakada soo wii hal mafcuul ubaahan halka mafcuul baad ku buuxinaysaa laba mafcuulkii ubaahan labada mafcuul baad siinaysaa saddexda mafcuulkii ubaahan ya xadatu lmuhmila oo kalea kugu jirta alijtihaada mufiida xadatu lmuhmila almudakarata mufiidata xadatu lmuhmila ardaygii muhmilkaa ee laysiga ahaa ee aan dadaalaynin waxaan u sheegay alijtihaada mufiidan dadaalku inuu yahay mid faa'iido badan kuwa qaarkood saddex mafcuul bay qaadanaya waayahay tamriinka saddexaad adkhil ficlan min afcaali rujxaan ومعه فاaعله على كل جملة من الجمل الآتية واstوفي جaميiع أفعاaل hذا النوع wuxuu yihi soo geli فicل min أفعاaل رuجحاan أفعاaشhii أفعاaل رuجحاan waa kuwii ظaniga ahaa أفعاaل اليقيinkii buu kaa reebay يقيinkii danantu iyo xasibtu iyo khiltu iyo zacamtu iyo kuwii wey xajowtu iyo ficladii noocaana wada dhammaystir bui m waxbaa ka tegi bui ficila mid walba soo qaadayda waa isku wada macne banantu lwaraqa waxaan moodayay naaciman xasibtu lxujrata waxaan moodayay oon u malaynayay waasicata zacamtu akhaaka daa muru'ati zacamtu akhaaka daa muru'ati alkaa ma fahmaysa idaa akuuka duu muruatin waa mubtadiya khamr asmaa hamsa weeyaan oo akuukana wow baa lagu godaya duu muruatina wow baa lagu goday markaad nasbinaysid mafcuul ka dhigtee danantu ku horreysid samxaad nas danantu akhaaka daa muruatin uduna alxisaani faraska labadiisa dhegood saqiirataani way yaryaryihi danantu bal ka horreysay waa isla mide ama xajowtu xajowtu haye waxaan u maleeyey haye udun isaan bay noqonaysaa uduney udunayi lxisaani muana wey waxaa lagu nasbinayaya haye sakiirataanna maxay isku bedelaysaa sakiiratayn iyadana nasbi labaduba waa muana muanaa maxaa lagu nasbiya markaad mafcuulo ka dhigayso ya waa inaad ku bedayso danantu udunay udunayi lxisaani sakiiratayn alcumaalu mujiduun shaqaaluhu waa kuwa dadaalaya danantu alcummaala haye mujidiin almuhandisuuna xaadiruun anantu danantu haye almuhandisiina xaadiriina jamcu dakr saalim baa lagu nasbiya almujidaatu faa'izaatun imika markay mubtadiya qabarta dee labadooda waxa lagu godaya dama jamc maanusalim markaad nasbinaysa maxaa lagu nasbiya jamc maanusalimka kasra kasra lagu nasbiya jamc maanusalim haye dhanantu dhanantu lmujiddaati faa'izaatin aad kasrinaysa mafcuul awal mansuubu calaamatu nasbi alkasra mafcuul ثani mansuubu calaamatu nasbi alkasra نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم الصديقان مقبلان ظننت الصديقان صمع ظننت الصديقين مقبلين أصلا التمرين الرابع أدخل فعلا من أفعاal اليقين أفعاal اليقين kuwii hore waxaad isticmaalaysaa dana iyo xasiba iyo sacama iyo rujxaanka halkana waxaad isticmaalaysaa wajada iyo alfa iyo dara iyo tacalam iyo maxay raa iyo calima ومعه فاعله على كل جملة من الجمل الآتية واستوفي جميع هذه الأفعال السباحة مفيدة السباحة مفيدة علمت السباحة مفيدة رأيت السباحة مفيدة وجدت السباحة مفيدة ألفيت السباحة مفيدة دريت السباحة مفيدة تعلم تعلم السباحة مفيدة كوغو فعلوا يقين كوي الجوادان قويان سوقلي وجدت وجدت الجوادين قويين labada faras waxaan ku ogaaday inay xoog badan yihin abuuka musaafir daraytu soo geli daraytu daraytu abaaka musaafiran alqudaatu caadiluun ra'aytu soo geli ra'aytu alqudaata caadiliin saaqa nacaamati gorayada labadeeda lugood tawiilataani way dhaadheeri xogageygu haye waxaad soo gelisaa tacallam tacallam saaqey saaqayinnacaamati haye awiilatayn waa sidaas alfatayaatu muhadabaatu alfaytu alfaytu alfatayaati haye muhadabaatin labadaba mafcuul bihi mansuub calaamatu nisba alkasr calaamatu nisba alkasr اجعل كل اسم من الأسماء الآتية مفعولا ثانيا لفعل من أفعال التحويل واستوفي جميع هذه الأفعال xabiiban iyo sahlan iyo yasiiran iyo sadiiqan iyo waطanan iyo khubsan iyo fidaaka iyo waxaad ka dhigaysaa maaragsa mafcuulkii labaad afcaalu tasiirna waa taraka iyo takhida iyo sayara iyo itakhada iyo kuwii baad ismacaysa ittakhadtu saydan xabiiba waittakhada allahu ibraahiima khaliila ittakhada afcaalu tasiir ittakhadtu saydan waxaan ka dhigtay xabiiban sadiiq ii dhow jecelahay ayaan ka dhigtay waayahay tamriinka lixaad isagana ijcal juzay kuli jumlati min aljumal اlaatiya mafcuulayni ثaaniya وaثaaliثa jumlo kasta oo halkan ku taala labadeeda juz waxaad ka dhigtaa laba mafcuul oo kii labaad iyo kii saddexaada lficli min alafcaal alatii tansib aaaa mafaaciil soo geli ficiladii saddexda mafcuul qaadan jira oo wata faacilkoogii iyo mafcuulkii koobaad labadana waa labadii dambe mubtadiya khabarka ahad wstawfi jamiica hadihi alafcaal afcaashaana ka wada hadal alcamalu muطqan waxaan odhanayaa araytu ama aclamtu caliya alcamala muطqana araytu waxaan ogeysiiyey caliya ninka cali la idhaah alcamala shaqadii muطqanan in la hagaajiyo si fiican loo qabto alxayaaةu ihaad jihaadun haye aalamtu baad odhan kartaa akhbartu nabatu anbatu markaa nabatu saydan ninka sayd waxaan u sheegay haye nabatu saydan alxayaata jihaadan noloshu inay jihaad tahay baan u sheegay aلsafaru mufiidu aلطabiibu xaadiru almadaru hasiiru wuu badan yahay xub اwaطni waajibun tamriinka toddobaad wuxuu yidhi daci lafcaal alaatiyata fi jumali mufiida afcaashan jumlooyin geli faza wajada ittakhada taraka naba khaala zacama akhbara jacala tacallam dara stamac tacawada xadaa manaxa faza ficiladii danna waa khawaatuha kuma jiro faza zaydun biاljaa'isa wan jeedaa muxuu ku jiraa afcaalu lquluubkii yaqiinkii ficladii yaqiinkii ayuu ka mid yahay ittakhada afcaalu tasyiir buu ku jira waa danna waa khaatimaba guud ahaan isku yihiin taraka afcaalu tasyiir nabbaca afcaashii saddexda mafcuul qaadanaysa khaala danna waa khawaatima afcaalu rujxaankii oo iyo zacmaba afcaal rujxaankii wey abara abara halkuu ku jira kaasina kuwii saddexda mafcuul qaadanaya jacala halkay ku jirta afcaalu tasyiirka afcaasha kale ee miyaanu inoogu darin kuwa rujxaanka ku tusan kuwa rujxaanka ku tusan way ku jirta jacala jacala ilaa saddex baab malaha ugu yaraan ayay ku jirta afcaasha afcaalu rujxaanka la idhaaha malaynta way ku jirtaa jacala oo jacaltu saydan qaa'ima badlaa waxaan u maleeyey sayid yaa wajacaluu lmalaa'ikata aladiina hum cibaadu raxmaani inaaa wajacaluu waxay u maleeyeen almalaa'ikata waa mafcuulkii koowaad aladiina hum cibaadu raxmaan inaaan bay u maleeyeen saasay u haysteen madahooga marka jacala waa min baabi rujxaan bay ku jirtaa min afcaali rujxaan waxa kaloo ay ku jirtaa min afcaali tasyiiri wataxwiil oo wuxuu ka dhigay fajacalnaahu waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu waxaan ka dhignaa ma ka yeelnay habaaan waa afcaal tasyiiri wataxwiil waxaa kale jacala ku jirtaa afcaal shuruuc afcalana ficaalu muqaaraba iyo rajaa washuruuc baabkaa marka la joogo oo jacala alkhaiibu yarfacu sawtahu baad odhanaysa wuxuu bilaabay akhada khaiibu yafcalu kada wakada jacala almucalimu yashraxu darsa ama akhada almucalimu yashraxu darsa wuxuu bilaabay waa afcaal shuruuca saddexdaa baab bay ku jirta tacalam iyo daraa waxay ahayd afcaashii danna waa khaatua ee qaybtii yaqiinka istamaca waa ficil ka baxsan isagoo caadiya tacawada waa saasoo kale u caadaystay xadaa waa kuwii labada mafcuul qaadanayay saddexda mafcuul qaadanayay manaxana laba mafcuul bay qaadataa qoladii acaa iyo isku mid yihiin baabu acaa tamriin fi lcraab nabatu saciidan waxaan u sheegay akhaahu walaalkii qaadiman inuu soo galayo ama imanayo acrib iljumlatayn alaatiyatayn danantu lmisbaaxa waxaan u maleeyey muntafican inuu damay ahbaranii fariidun wuxuu ii sheegay abaahu aabbihi mariidan inuu buko ayuu ii sheegay ismu lfaacil ayaa ku xiga tabriirka insha allahu tacaala waan isweydiinaynaa waad soo akhriyaysaan tamaariintaan soo maray qaybtaa aynu ka soo baxna imika atacadi wاluzuum waa qayb muhiima ah wey oo cilmiga dhaxwaana lagu dhigto cilmiga sarfigana lagu dhigto labadau dhigaan anaxw wa sarf labada waa lagu qataa kutubta atacadi wاluzuum xagga sarfiga ayay u badan tahay oo asbaabu tacadina way kaga sheekeeyaan asbaab luzuum waxyaaba ficilka laazim ka dhigo laazim u celiyana way ka warramaan meelo loogu soo hagaaga tacadiga iyo meelo lusuumka loogu soo hagaagan way ka warramaan marka xagga sarfiga darsiga duruusta imika ka soo baxna ilaa saddexdaa darsi ee tacadiya lasuum ka sheekaynaya ay u badan yihiin laba darsi oo iyagu sarfi maxdi ah ayaa haddana inoogu xiga ismulfaacil iyo ism mafcuul ismu faacilkan xoogaa ka qaadanaynaa ilaana uu fududya ismu faacilku waxa weeye markaad ficil ka samaynaysa qofkii sameeyey markaad ka keenayso waxaad odhanaysaa daraba qofkii garaaca sameeyey daalib buu noqonaya akala haddaad tidhaahdo shakhsigii wuxuu noqonayaa akil shariba haddaad tidhaahdo ismu faacilkiisu waa shaarib kharaja haddaad tidhaahdo ismu faacilkiisu waa kharij dahaba haddaad tidhaahdo waa daahib ficil kastoo saddex xarafa ismu faacilkiisu waa calaa wasni faacil hadduu saddex xaraf ka badan yahay sida ka waran sida akhraja oo kale ama indalaqa ama istakfara oo uu yahay rubaaci ma khumaasi ama sudaasi ama mujarad ha ahaada ama masiid ahaada hadduu ka bata ka waran saddex araf waa la muaaracaynaya markaad ismu faacilkiisa raadinayso akhraja muaaric ka dhig waa yuriju laba isbedel baad samaynaysa yuriju muaarica markaad marayso xarafka ugu horeeya xarfu muaaracaha waxaad u bedelaysaa miiman madmuumatan miimgoodanu bedel yuriju yadaasi miimgoodan baan ku bedelayna ablaaakhirkuna inuu kasirsan yahay hubi ablalaakhirka waa in la kasriyo xarafka u dambeeya kaka horeeyo rada yuriju halkan radii way sii kasirsan tahay haddaanay kasirsaninna waa la kasrinaya marka muxuu ismu faacilkaygi noqonaya ahraja mudaaric ka dhig yuriju laba isbedel ku samee inaad miimta biibdaali xarfi mudaaracati miiman madmuuma wa kasri maa qabla alaakhir labadaasaa samaysa qablalaakhirkana inaad kasirso waa mukhrij akrama yukrimu fahwa mukrim inalaqa yanaliqu yanaliqu yadaa miim godan ka dhig munaliqu inalaqa yanaliqu fahuwa munaliq istakhraja yastakhriju fahuwa mustakhrij istafara yastakfiru fahuwa mustakfir inqaaca yanqaicu fahuwa munqaic atqana yutqinu fahuwa mutqin istajaab allahu ducaahu yastajiibu mustajiib istaqaama yastaqiimu mustaqiim istacaana yastaciinu mustaciin ism faacil alamila sadaqa alqulaamu wiilkii run buu sheegay falqulaamu saadiq faacilku keen nadima aalimu u nadaamooday faaalimu naadim aalimka laftiisa ismu faacil lannu min alama aalim saraqa lisu wuxuu xaday tuugii almataaca fallisu saariq aras albustaaniyu wuxuu beeray ama abaqaaday ashajara geedii falbustaaniyu ninka bustaanigii aaris kuwaas waa ulaaigii adaqa saadiq nadima naadim saraqa saariq arasa aaris adnaba rajul ninkii wuu dambaaba adnaba waa rubaaci wuu ka badan yahay ulaaثi waa la yudnibu faاrajulu mudnib inqaaca alqusnu qusnigii ama laantii way go'day falqusnu munqaic wuu go'ay atqana saanicu saanici wuxuu si fiican u qabtay alcamala shaqadii fasaanicu mutqin istajaaba allahu ducaaa fallaahu mustajiibun haddii ficilku ka badan yahay saddex xaraf mudaaric baad ka dhigaysaa laba isbedelna waad ku samaynaysaa mudaaric xarfulmudaaracihii inaad ku bedasho miim godan iyo qablalaakhirka inaad ka sirso أذنب يذنب فهو مذنب أطقن يطقن فهو مطقن استجاب يستجيب فهو مستجيب محوها ارتفع يرتفع فهو مرتفع اسم فاacilku basiid wey wuxuu yihi alqawaacid ism اfaacil ism waa ismi masuuqun loo keenay meesha lidalaalati si uu kuu tuso calaa wixii facala sameeyey alficla ama calaa man hadduu caqil yahay facala alficl wixii ficilka sameeyey inuu ku tuso wahuwa min aulaaiyi ficilkii saddexda xaraf ah. calaa suurati faacil ama calaa wasni faacil baa lagu keena hadduu ulaai yahay min ayr ulaaii ficilkii aan ulaai ahayna calaa suurati mudaaricin baa lagu keena mudaariciisu la yahay biibdaali xarfi mudaaracati iyadoo xarfu mudaaraca loo bedelayo miiman loo bedelo miimtao madmuumatan gudan wa maa wa maa xaraf kasrintii qabla alaakhiri aakhirka ka horeey xarafka aakhirka ka horeyna waa la kasri imika tacallama uu ka badan yahay saddex xarfeelaas waa khumaasi mudaaric ka dhig yatacallamu qabla alaakhirkiisu ma kasrisana yatacallamu wada fadxisanya yaada u horeysa miimkoodan ka dhig mutacallam bay noqonaysaa qablalakhirka ka sire mutacallim tacallama yatacallamu fahuwa mutacallim wataqadama yataqadamu fahuwa mutaqadim wataأhara yataأharu fahuwa mutaakhir wacallama yucallimu yucallimu fahuwa mucallim wakabara yukabiru fahuwa mukabir haddii uu saddex xaraf ka bato sidaasumaad u galas tamriinaat cayin kula smi faacilin fi lcibaaraة اlaatiya wadbithu bishakl wabayin ma kana ficluhu ulaaiya wma kana ficluhu hayra ulaai lidawi iftiinka iyo waulmati mugdiga waxaa u sugnaaday ta'iirun ظaahirun saamayn muuqata fii sixati اlinsaani qofka caafimaadkiisa faladii yaskunu manzila mudliman qofka ku nool guri mugdia oo madow laa tamla'uhu oo aanay buuxin ashicatu shams shucaca qoraxdu aanu si fiican u soo gelin bu kuleh oo aanu buuxin yuraa waxaa la arkaa wa jismuhu xaal jirhkiisu daabilun uu qaadhay oo uu qallalay wa lownuhu midabkiisuna shaaxibun cawlaya wa dawu shams iftiinka qoraxdu mufiidun faaidu leeyahay min wujuuhin cidda wejiyo badan dhinacyo badan fahuwa mujafifun lilhawa ruduubada iyo qoyaanka hawadu leedahay ayuu dooaasi engejiya oo qallajiya mubiidun wuxuu maxaa laydhaha tirtiraa lijaraaiimi اlamraad cudurada jeermiskooda jeermiska cudurada laga qaadana oo uu tirtiraa musaacidun wuxuu wax ka taraa ama caawiyaa fii taqliili ruduuba ruduubada iyo qoyaanka iyo waxyaabahaas inuu yareeyo faxris ku dadaal calaa wujuudihi dawu shams in laga helo fii maskanika gurigaaga tacish waxaad noolaani saalima albadan xaala tahay kii jirhkiisu caafimaad qabo mumtalian oo ka buuxa adigoo ah qof ka dheregsan ama ka buuxa quwatan xoog iyo wanashaata firfircooni wa iyaaka wadawa asinaaciya aciif waxaad iska ilaalisaa oo kaaga digayaa dawga sinaacigaa ee electricityga kaarabaga waa sinaaci aan kii qoraxda aan ahayn ee aciifka ah ayaa kaaga digayaa buui fainahu mufsidu lilhawa hawada kaasi u fasaadiyaa buui mujhidun wuxuna dhibaa buuhi liquwat libsaar aragtidii arkidii xoog badnayd qofku inuu arko absara ibsaaran ibsaarkii xooga badnaa ayuu waxyeelaa buu yidhi aragtidina u dhibaa buu yidhi ukadeda markaa alla waxaa ismu faacil ku jira ayaad kala soo baxaysaa waxaanad sheegaysaa ficilka uu ka yimid inuu ulaai yahay iyo inuu hayru ulaai lidawi waulmati taciiru aahir baa ugu horeysa aahir min alficili ahara wa ulaaiyadi ahara faladii yaskunu manzilan mudliman mudliman min ablama ficl rubaaci laa tamlau ashicatu shams yuraa wajismuhu daabil dabula waa saddex araf walownuhu shaaxib shaaxaba ama shaxuba wa dawu shamsi mufiidun min afaada afaada oo afar xaraf yufiidu fahwa mufiid wacaana yuciinu fahwa muciin waagaaa yugiiu fahwa mugiif waajaaba yujiibu fahwa mujiib ism faacil wey min wujuuhin cidda fahwa mujafifun jafafa ismu faacilkaygu muxuu noqonaya mujafif allama mucalim mubiidun waa sidii mufiidun abaada tirtiradii iyo dabargoyntii ibaada abaada ibaadatan fahuwa mubiid musaacid saacada yusaacidu fahuwa musaacid waa ismu facal saalim albadan saalim salima soo ismu faacilkayga mumtalian imtalaa ismu faacilkayga fainahu mufsidun afsada ismu faacilkayga mujhidun ajhada ism facil waa yahay kuwa kalena idinku soo fiiriya tamaariin badan ba ku jirta oo lagala soo baxayo muxuuahaa sida tamaariinta kumrinka lixaad oo kale bal hadda isku daya imika qaacada ismu faacilkeed muxuu noqonayaa qaacid shariba shaarib inkasara munkasir istashla mustasil camila caamil tajaahla mutajaahil tafaaba mutafaaib akala aakil fahima faahim tamataca mutamati kuwa kalena halkaasuu idinku qoraya kasoo shaqeeya laleeyaduna wallahu aclam